subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo arbaca taarikhdan ay ku beegantahay labaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dawladda ayaa howlgallo culus waxaay ka wadaan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaasi oo al-shabaab ay kaga saareen deegaano badan oo labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada dawladda ee dadka deegaanka oskaashanaya ay gacanta ku dhigeen waxaa la sheegayaa in dagaaladii ka dhacay deegaanadaasi al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare aad u xoogan saraakiisha qaarkood oo inala hadlay ayaa sheegay in howlgalka uu sii soconayo isla markaana deegaanada ay kaga harsiin al-shabaab dhowaan ay soo gebagabayn doonaan oo ay ka saari doonaan wararkii ugu dambeeyey deegaanada gobolka mudug ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan ciidamada dowladda ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasi oo lagu dilay saraakiil sare oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan xubintii kaalamaan ayaa barnaamijka qayb ka ah xog wixii nagu soo kordho war ah ayaan idin soo gudbin doonaa waa mar kaliyo barnaamijka falqaynta wararka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo idaacadda kulmiya aad ka dhegeysataan subax waliba koonfurta gobolka mudug waxaa ka socda howlgallo xoogan oo markaasi ay wadaan dadka deegaanka iyo sidoo kale militariga soomaaliya iyadoona deegaano badan oo al-shabaab in muddo ay ka talinayeen ay ciidamada dowladda gacantooda soo gashay islamarkaana laga saaray maleeshiyada kooxda al-shabaab ee halkaasi ku sugnayd ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanka camaare ee gobolka mudug halkaasi oo laga qabtay al-shabaab ayaa waxaa markaasi halkaasi ay ka wadaan howlgalo culus oo ay doonayaan in deegaanada kale ee al-shabaab kaga harsan yihiin ay usii socdaan iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano ay gaareen maalintii shalay ahayd magaaladaasi camaare ee gobolka mudug islamarkaana dadka deegaanka halkaasi kula hadlay taliyaha guutada toddobaylabaatanaad ee abudijana cabdulaahi xuseen cabdi oo ku magacdheer caanaboro oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaan wax ka weydiinay howlgalladii u dambeeyey ee ay ka fuliyeen deegaanada gobolka mudug iyo qorshaha xiga haddii al-shabaab ay ka saaraan guud ahaanba gobolkaasi madaanka awal bixiyo qawaariijta araxanka daran waxyaalaha loo geystay iyo jabka ka raacay iyo howlgalada aaga ka socdo safbalaan hawlgalaha miduu ka socdo haye halkastuu baktigooda yaalaa lagu sii marayaa ilaa sirga ilaa qorqob ilaa bacadweyn ilaa camaara meel kasta baktigooda daasan baa biyaha maydkooda yaalo qoryaha dadka waa iska aruursanayaan mid kasta meel baa loogu tegayaa baktigiisa ayakana aagi dhamaa waa laga saaray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka la isgarabsanayo asi garba u socdo cadowgiina waa laga nadiifiyey aagaas oo dhan insha allah horeaan u soconaynaa hadeertaana waa soconaa ilaa ilaa ilaa camal waa isku xiran yihiin ciidamadana way socdaan oo si socdaan oo hawlgalka ma istaagi doono ilaa la isku furi doono ilaa ceelboodi ilaa inta dhaxaysay ilaa xaro dheere howlgaladii ugu dambeeyay oo aad ka fuliseen deegaanada koonfurta gobolka mudug ilaa imsaa deegaan aad gacanta ku dhigteen waxaan ku dhignay deegaamo badan ilaa silgo qodqod dacaadweyn xamaaro shabeelow wadamo badan baan gacanta ku dhignay ilaa qayacad wadamo badan baan gacanta ku dhignay hadeertaana waa soconaa xilligaasaan kula hadlay waa soconaa shabeelow iyo aadan sii dhaafayaa waana cadowgiina waa daawis iyo ayakoo dhuumaalay hawdka kasii badhahayaan si cararayaan waana la daba joogaa lagana hari maayo uh, ilaa guul laga gaaro oo wadanka lagana intaad howlgalka wadeen maxaa khasaaro ah oo ka dhashay idinka xaggiina maxaa idin soo gaaray anaga anaka khasaare ma jiro wax weyn ma jiraan anaka dhaawac eh, wax noocaas ahayn ma jiraan eh, si taajika ku dheehan tahay waa nimankaa nala dagaalamayay aysa weligooda arkin saasbaaaarasa hadda deegaanada ay kaga harseen al-shabaab ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug imisay gaarayaan ma badna ma badna ma badna deegaano yar waay ma badno ma badno wax yar oo gacan ku tirisa waay oo dhumaalaysa ayakana ay ku joogaan haddii aad soo gabagabaysaan howlgalka ka socda halkaasi oo dagaalka aad kula jirtaan al-shabaab dhankeed u jeesanaysaan ama halkaas aad ku joojinaysaan waxaa noo qorshaysan intii eh, ay kaga harsan yihiin eh, soomaaliya eh, shabaab qabaarista dhaqanka ah daran inaana istaagin oo markaan caaga nadiifino aan u jeedsano ilaa shabeelooyinka dhexe ilaa hoostasa aan u jeedsano ilaa xuduriy baay barkool xaggeeda aan u jeedsano waa noo qorshaysan insha allah ma istaagi doono ilaa aan guul galgaar aan ah gaari doono maxaad ku aragteen deegaanada al-shabaab ay maamuli jireen oo intaasoo sano ay markaasi ay gacanta ku hayaan markaad gacanta ku dhigteen deegaano baabaay weeye dadkii shacabka ahaa way ka qaxeen kabitaan aysan rabin oo ay necab yihiin daba tageen oo caradii dham ay u faarijiyeen bursan iyo dugdugyo iyo ay ku cayaareen iyo degmooyin ay ku cayaareen oo ay naaqusiyeen baan ku aragnay oo dadkii shacabka ahaa iyo dawladda soo dhaweynayo oo meeshay jiraan farta ugu fiiqayo ay leeyihiin waa kuwaan kula shaqeynayo dad shabaabkii nacab oo qawaariijtii baan ku aragnay deegaanada haddaad gacanta ku dhigteen ee camaara iyo bacadweyn iyo qodqod hore ay dowlad qabatay maxay kaga duwan tahay qabashadan hadda way iga duwan tahay qabashadii hore waxay ahayd qabasho ays dowladii ama xukuumadda hore horjidhay ays markaas awood sarceysan siinayn dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laakiin xukuumadda hadda jidho awood iyo baawur bay siinaysaa eh, ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo wax qof walba oo la dagaalayo cadowga eh, eh, la dagaalamayo waxay siinaysaa baawur bay siinaysaa awood bay siinaysaa xukuumadda ama dowladda hadda jidlo ama xukuumadda hadda jidlaanku ilaah baa waxay la garataagan tahay idiyaho oo bartii ay dagaalka ugu qabsatay diyaarada kugu soo istaagaysaa dhawaca kaa qaadaysaa rasaarta kugu siinaysaa oo dadka shacabkaay oo deegaanada degan xasaaro garab istaagan yahay oo hadday cawimo noqoto iyo haday hub iyo rasaas iyo dhaawac noqoto intaba eh, waa lala garab taagan yahay dadka deegaanada degan cadow la dagaalamayo cadowga shabaabka arranka la dagaalamayo shacabka deegaanada aad qabateen maxaad ugu baaqaysaa dowladdan maxaa loogu baahan yahay in shacabkaasi ay markaasi ay ula timaado dowladda waxaan ugu baaqayaa shacabka inay guriga degdega u fiiso caawimo ay ka gaarsiiso oo leyla wadanka ka jido waxyaalada ay ka gaarsiiso sidii dadka shacabka ah ay cadowga mar dambe ugu soo noqonayo kana ay ola dagaalamaan inta dhiman way la dagaalamayaan hadeertaan inta xoogooda saddex meelood markii laba loo qaybiyo waa waxa cadowgaaba necab yihiin ma farta kugu fiiqaayo iyo qofka ku garab istaagayo weeye halka hartay oo shacabka ah intaa hadii loo sameeyo ayakana way raaci doonaan dowlada iyo wixii shabaab la dagaalamayo way raaci doonaan shacabkuna waxaan ugu baaqayaa sababta magaalooyinkeeni ay cadowga oo qaxdeen waa nabad dowladda gacanta ku haysaan leeyahay oo maanta guul laga gaaray idinkana guudaa haysataan deegaanadiina kusoo noqdaan shacabkana leeyahay sida muuqata al-shabaab xoog badan ayaad saarteen oo dhul badan aad ka qabsateen soo lama dhihi kara awoodii al-shabaab hoos ayay u dhacday way weeqday waa dhihi kara maan waa dhihi karaa shabaab wuu weeqmay shabaab awood shabaab oo jidhana lama arko shabaab meesha u dambayso marayaa waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ah inay dadkaas jaansi haystaan ay qoryaha ka aruursadaan oo meydkooda ay daawacooda ay sii meyd garaacaan meelaha yaalyaal waxaa naloo sheegaya hadeertaan xataa weli aan aana tegin hawdmeesha waa hawd eh, dhaawacyadooda iyo meydadkooda cara iska yaalla xataa naloo sheegaya dadka deegaanka eh, qorya ay ka qaadanayaan oo xataa ay sii meed garaacayaan intay tabar waayeen oo meesha iskaga dhaceen marka waxaan u baaqayaa eh, dadka deegaanka ama deegaanada la qabtay degan inay jansi maanta haystaan ka faa shabaab waa weeqmay kaasini waxa uu ahaa cabdulaahi xuseen cabdi canabooro taliyaha guutada toddobaylaaatanaad ee abu isla markaana ku sugan deegaanada uu howlgalka ka socday ee koonfurta gobolka mudug wuxuuna ugu warbixinayay howlgalladii u dambeeyey idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe barnaamijka falqaynta wararka ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan wadani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga badliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi khawaariijtu ciyaalkay dirto dulanka caadaystay oo bulshada ciqaabo oo wax badan cabayay dhiiggeeda inaan layska celin qaar raboo caashaqaa jire siyaasiyiintu inay cadow yihiin maanta la cade ba'ah war nimankana niximaya war kala reebtid war maa kala reebtid mayliga jeed ajuuso ablitira obooye oo laku bilaaway naw waar madayow somalilan maxaad ku haysasaa war kalamaanay dalka iyo dadkeennaba dagaal lagu difaacayo diintuna ammaantaa socdoon duhur istaagayne duulkii nimanka hoosaasi jiray ee dabciga liitay daahinkay markuu naga wado dibadda loo saaray u darsada shabaabkii amniga diidanaa jiray aryaadhaha meeqaad dhehaysan shaki ma inay lama shabaab wada shaqaystaan warbow hadda arrintu shaki waa dhaafto waa caddahaye dadka soshal miidiyaha iyo macajabintooda laagiiyo falowkaad tahay waa u tixgelin weyne odaygii shabaab wuxuu ku dhigay caalamka qiraye dhismiga iyo iyo markaan turubka baandheeyey aman komitiga fiiriyi iyo sheeko kala maana afshabaablayaal baan arkaa soo bannaan baxaye siyaasiga bar lagu xantaa inay cantuugaane bannaankaa ka roon oo isagu aanad mullaqine intaasaan ku joojinahay ayaan talaarixine war aniguna waa shabaab waxaa la yidhi war dhulbaxada caliga xoogga weyn waad u dhimataaye dhaawaca abguliday dhexba leeyihiine shabaabkuna dhulkay naga hayeen loogu soo dhigay aryawaaqlo waxaa la yidhi ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi dhulkasow anigu melihi dalkasow anigu melihi war waxaad kalad ka tagtay gumaystaha dhacaya geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war ma haysiina gobolka mudug degaanadii shabaab laga qabtay waa la mari laayahay maydkoodiibaa wadooyinka yaalyaal baa layidhi kuwa ay xabaalwadareed u sameeyeenna goddheer uma aysa qodina ciidda bisay ku xaareen baa layidhi dabayshii markay timida ka qaadana banaankay u soo baxeen baa marka dadka deegaanka waxaan kula talinayaa inay maydadkaa iska aasaan ileen waajib diiniye wareedhaha nimankaasi awalaysan iyagu ilmaha dhaline hadday god unfa madaxa u geliyeen waa dadaaleen war kuwa noolay godod u qodaane kuwa dhintimiyaa godod ku leh warbawa guryahoo dhan baa wada god iyo geedah oo haddana waxaad ileedihiin joodari habeen kuma ladaan jiif allaa qabee jid markii la diidaa dagaal laysku jabiya wareedhaha anigu kuwaas inay jabaan waa jeclaayo waxaa la yidhi lugninkii isjabiya isagaa koley ujiisiye warwarkaan naga dhex gelinina waxaa layidhi gobolka mudug khawaariijta afar meelooday uga harsan yihiin waxayna kale yihiin duaye iyo dabagalo jawle iyo ris waana isu muuqdaanoo hal maalinaan laysu mari karaa wardumaaya maalin horaa lagu duqeeyo waxba kama joogaane intii kale nadiif ma tahay gobolka mudug warbow gobolka galgududna intay ka joogeen miyaan lagu dhaqaaqin hayay qarsha weeye qalbigu amunaga qarxa wah kuna teediina aryadhaha samigay cabdulana wuxuu yidhi ow waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn khawaariijtu waxay qaabaan qandho aan daawa qaadahayn naw dee xaggee loo marinayaa dawada waranna waxaan maqli jiray bidaar madax gashaa waa waxaan laga bogsoohayn iyadiina waa beenowday oo dad badanaa tima beertay marka dadka bidaar daawo u keenay ma shabaab ay daawo u waayeen warniyow dhaqanxuma lagama dawoobo waa loo dhintaa maahane urmaw shabaabku daawaalayna idinkaan u socon sababtoo ah in la dilaa ku filan buntland baana taqaana bada maalin qoorta ka gooyeen war kalamaanay reer mudug hadii dagaal xaq elika jiroon haada koobadil ema dhaafayang miya sababtoo eh dagaal beeleed oo boorasgaris emayba ka socda adaadiyoona aabudaagdhatiyo wal ina lugooyi kaya dadka caadi amaaro dagaalyo sii marohay war hatanti wakhtiga wakhtigay heliyey sababtoo hoodhee weli eri doontaana in adeero dagaal wiilal baa nooga bahay waana noogu dhimanahayaana wiilse kuma dhashe naga dhaafa baxasha naga daayi haddee inalmaadeereyo naga daayiyo ertan fadaasana waalmadayow dagaalkan shabaab koonfur galbeed ma ka soo horjeedaa war adigaan fahmina maday dagaal beeleedku ka soo horjeeday wuxuu ku yidhi wiil baa ku dhintoo dagaal warhoy wiil kuma dhashee dad yaho waalana isdilay wixii aad kala qabtaan intaad wada hadal furtaan walaaloobow tashada war madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciidoo hadla wuxuu yidhi waa nasiib darra dagaalka beelaha walaalaha ah oo dariskaa dhex maraya sababtoo ah cadow aan waxba reebaynaan lala diriraya ubow labada beeloodba isagaa matelay buu dhex tago war horta labada beelood midii soo duushaaba dagaalka bilowday mid ay tahayba faraha ku godana laleeyahay waar walaweynayso taa odhan jirteen sidan waan naqaanaa sidanna waanu marannaa hadday gacaantu sidan tahay sirbay ciidhib kuleedahay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi sas iyo ruqadabaa kala saara warwar jira cakaarow imaanna waa la yidhi warbo waxaa kaloo la yidhi waxaanad filayn iyo fallaadhiba kaa naxsho farbeytago kula xushaa war maanta soomaaliya dagaal beeleed uma baahnee abwaan hore wuxuu yidhi fallaartii samada loo ganoo uunku filanayay halka ay ku fool leedaho fooda dhiganayso fidnawadaha waa inay dishaafaalka baas dhigay aryaadhaha mahadkaratay mugan khudbadiisa dhegansanay war dhega ku xoog badnida aryaa dhegaxoog uma baahno nimanku waa jilceen warkiisuna calaacalow ahaayo dhegenso muga warkiisa waxa iiga soo baxa suuqa bakaaraha xataa inaysan ka qaraabo karin dharcadna inya lagu daadiyo meel kasta loo fadhiyo hadday ilmihi warkiisa ii fasira sidaasay ii sheegeen eebbaagoo aniguna ka manixin war cabdulow gabdha gurceel joogo caldheere iyo karatay ku gabyey waxay dhaheen hadaan niman hareed weyn la baxay gudiri hiighiigin alla ilahe maryahan ku jirna gabdha kuma jiraan warbowdorashada buntland war kama haysaani haynin ninkii deni ahaa bay u cakreen tahaa la yidhi mudahaleedkiisiina hadda saddex biloodaa ka dhiman geetimirki miyaa lagu soo noqonayaa wargooj caddaanu kama sheekaynaya siciiddani midkorosho baa u duugan baa la yidhi imaaraadka lacag kama keenin siciidow soo bax ma ku soo bixi diiday wardin asagaa muddakoroshiga ka dagaalami jiray see dadka uga dhaadhicinaya bow jubbaland safiir bay kenya u magacowday hayehe bashiirow idinkuna ma jabuutiyaad u magacaabi rabtiin waar somalilan safiir baa u jooga etoobiya war galmudug iyo hirshabeelle safaarada ma laha miya ayay xiri la leeyihiin waar waa qabiya qoraal war kuwaas anteenadoodu xmar ma dhaafto koonfur galbeedna haddii maday waa baxsada ayaa ka jawaabahaya aryadhaha war ma haysina saddex beri dagaala ah waxuu ka socdaa shabeellada dhexe degmada mahadday agteera nimankiiana meelhowda ku go'doonsanaa la yidhi intii la duqay kara waa la duqeeye ciidanka iyo macaawislayda degaankuna intay ku gurguura kareen waa ku gurguurteen welina waa la raadgoobayaahaa la yidhi laakiin meesha waxaa la yidhi waa meel geeduhu si alla og yahay isaga kor baxeen dhulkuna waa ballaaran yahaa la yidhi hadde lamaba meelay inya tageenay geed hoosta ka galeenaa la yidhi hadda sida bahal xoola kaa cunay in loo raadgoobay maraysaa war cabdulla webiga jiinkiisa nimanka ku dhuumanaya yaxaas xaggay ka maraan aryaxaad isu wareerihaysaa samigay cabdulla waa kii yidhi how malay baaduka maagtayon meelgaariinay la mid yihiin malay baaduka maagtayon meelgaariinay la mid war cabdulla badda casmiyay soo gaadheen warbow nimanku aad waxaan dhihi lahaa shabaabkii hanjabi jiray markay markiis haleeleen iyagoo haraad qaba hadda way ordahayaan war bashiiroona arkay kabahay ka carareen hawdkaa godoon looga dhigay habaqlahoodii bad baan galay callaylehe bad baan galay iyo baaxad sooroon kundhada u fadhiiste war waxaa ka maraysaa ibixiyo ibixi iga bixi allahaayow sheekadu bad ibixi war kalmaanay warmaysiin waxa maxkamad la soo saaray gabar qurux badan oo rag badan sigtay ragna laftooda ku waayey cabdishabaab ayaa heedaa la yidhi kaaga sii darana rag ajaanibka ah oo aan la dhalan oo aan qabanay guri la degnayd war waxaan maqli jiray rag baa sigtay oo ka nabadgalay warqaaday ku baxay baa lagu yidhi war hadda nin gabar qurux badan haddii aad aragtid aad iskaga hubi war calaa kulli xaal khayaanada muuqaal kuma xirnee qof aad la sheekaysanaysaskoobi naw oo hadday calmatana cashaqa tixgeli war gabadha aabbaheedoo ceelasha deganiman xitaa aan qaraaba la guri la seexatay oo weliba la degtay oo hadana nolol la wadaagtay oo looga dhigay inay cibaado tahay waa indha adag tahay ninkii u dhowaadaase ka sii indhadag waar wallaweyn waxaan ka maqli jiray la kuukuulaastee mid kale la dhedheelaastee warwar ma haysiine hogaanka ciidanka xoogga dalka qaar ka mida ah isbeddela lagu sameeyey ma wixii dhacaya ka dambeeye bawaraad miyaa soo galay wartaa tikada ciidankaa isbeddelku ka mid yahay warwarkaanaga dhex tixgelinine taliyahii ciidanka lugtu waa la bedelay taliya ku-xigeenkii la bedelay ragga lagu bedelin waxaa la rajaynaya inay boorka ka jafaan howsha socota hadday ka jafi waayana koley iyagana waa la bedeli doonaa war wasiirkii gaashaandhiga madaxaana furan ma la bedelay urbow ka rogo mid kale saar baa bilaabatay waar isagaaba saraakiisha la magacaabay u hambeliyeeyey wada shaqayn wacan miyuu yidhi xooga dalka ma la bedelay ma taqaanaa sababta loo bedelayo urbow yaa bedelay adiga miyaa hore ordahaya war madaxweynihii weli magalmudug buu joogaa war safiirka cusube midooga yurub soomaaliya u soo magacawday madaxweynuhu furunta uga guddoomay warqadii aqoonsiga war ra-iisul wasaare oo new york jooga xildhibaan ilhaan cumar oo la kulmay cunaqabatayntaubkamakalaadlaywadayntanaakacafiya ma yii hub iyo rasaas baan u baahannahay ma yii warwar ma haysiina gudoomiya gobolka banaadir caddaan lixiyuu joogaa warbowa degmada ama gobolka banaadir baa kusoo daldheen horta muuse bixi ma qabtay waar gudigii kumishanka xuquuqlisaan ku magacaabay warbowa suuqa wajaala gubtay ma loo gurmaday soomaalay madow iyo caddaan uunku maamulay midnimiyo waxay doonayaan hiigsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog wixii dhacay dalka murugadaad soo badeen dhiigga lagu maaxshay miyi iyo magaalaba wixii maydisgarab yaalay inta ficil masayrtaan dhibtii kama masowdaane maantana maantana malagii dilila midigtaan ku haynaa fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo